bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaء wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى alih وصaxbihi أجmaciin ama bacd cashirkani waa kii boqol iyo saddexaad ee ka mida min riyaad الsaalixiin min kalaami sayid اlmursaliin waxaynu ku soo jiray kayfiyaة الsalaam ama baab الsalaam وaadaabih baan inoo soo socday can asmاء binti yaziid ibni sakan alansaariya radi allahu tacaala canha ana rasuula اllahi salى اllah alيه waslm rasuulka ilahi baa mara wuxuu maray fi lmasjidi masaajidku maray yowman maalin maalmaha ka mida masjidkiisa nabowiga ahaa yuu nabigu maalin maalmaha ka mida soo maray wa cusbatun iyadoo raxan ama koox min annisaai dumarka ka midana qucuudun ay fadhiyaan dumarkii ku tukada masaajidkan weli ka kacin qaybo ka mida oo joogaan ayuu nabigu soo maray fa alwaa nabigu wuxuu midaaray ama ishaaray biyadii gacantiisii barakaysnayd iyo bitasliimi salaan inuu dumarkii salaamayo ku ishaaray nabigu rawahu tirmidi waqaala xadiiun xasan riwaayadii marka tirmidi waxaa ku timid wa ashaara cabdulxamiid ibnu bahraam biyadihi yacnii nabiga sal l slam wuxuu ku salaamay afkana waa ka salaamay gacantana waa ugu midaaray inuu salaamayo maadaama ay ka yara fogaayeen oo nabigu ka baqay inay maqli waayaan iyo wuxuu isu raacshay hadal oo salaanta iyo gacanta oo u ku midaaray idan whada wuxuu ihi imaamku nawowi maxmuulun waxaa lagu xambaaraya xadiidkan kada calaa annahu jamaca bayna allafdi walishaara nabigu inuu kulmiyo isku daray weedh iyo dhawaqu ku salaamo oo salaan caadi ah iyo miidaaradoo gacantuu taago faalwaa biyadihi bitasniim wa yu-ayidu waxaa inay sidaa oo nabigu isku daray weedhi oo erayga ahaa iyo gacanta uu taagay ana fii riwaayati abi daawuud waxaa ku yimid fasallama calayna inay tidhi asma binti yaziid bnu sakan alansaariya annashhaliya inay jiri nabigaana soo maray oo na salaamay haddii ruux muslima marka fii cahdi rasuul uu nabigaana salaamay ama hebel baana salaamayna waa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh way salaantee taqaanin caadiga ahay gacantiina marka riwaayada kalea sheegtay oo marka iyada ah caddaysay xadiidkan marka asmaa binti yaziid bin sakan intiisa kale waa sugan yahay laakiin wadaaddaa xoogo waxay qoonsadaan gacanta ishaarada la raacinaya salaantay xoogow ka hadleen marka laakiin xadiidkan waa min riwaayati cabdilxamiid bn بن can shahr bni xawshab can asma bint yaziid bn sakan alansaariya radi allahu tacaala canha marka shahar xogow hadal baa ku jira ardaygiisa cabdilxamiid baa ka xoog badan laakiin xufaaddu waxay qabaan riwaayatu cabdilxamiid bn bahraam can shahr inay qawiyo tahay inay qawiyo tahay oo axmed wuxuu odhan jiray laa ba'sa bixadiidi cabdilxamiid can shahr bni xawshab dhib ma laha abu xaatim araazin asagu wuxuuba yidhi ba ninka mutacanidka ah axaadiiuhu axaadiiu cabdilxamiid ibni bahraam can shahrin sixaax axaadiita uu cabdilxamiid ka wariyo shahr waa sixaax tirmidina sidaasoo kalu maray waa xadiid xasanuu yidhi bukhaari buuna ka soo guuriyey ninkan cabdilxamiid ibni bahraama iyo sheekhiisa shahr ibni xawshababa xadiidkooda inuu xasan xoojinayo saas marka haddii la yidhaahdo axaadiid kala jirta oo baabka ku timid oo nabiga hadda waxaa muuqata in gabdhihii salaan iyo ishaare isu raacshay gacanta uu taagay suubano calayh salaatu wasalaam iyo weedhibu nabigu israacshay xadiidkii marka camnu shacybin can abi can jadihi iyo xadiidu jaabirin iyo xadiid kale saddexdaa xadiid waxay tilmaamayaan inuu nabigu yidhi calayh salaatu wasalaam laysa mina man tashabaha bihayrina la tashabahu biاlyahuudi wala bالnasaara faina tasliima اlyahuudi biاlasaabici wa tasliimu الnasara biاlakufi naga mid ma aha axadkii isku shabaha cid aan annaga ahayn yuhuuddana ha isku ekaysiinina muslimiinay nasaarana yaan la isku ekaysiinin yuhuuddu markay salaamayaan farahay iska salaamaan suulay taagaan iyo faray taagaan farahay iska salaamaan nasaaraduna calaacashiya baabacday iska salaamayo taagaan axaadiidta marka ayada iyo xadiidkan asma ee tilmaamaya nabigu inuu gabdhihii gacanta u taaga salaanna u raacshay iyo axaadiistaasi in la jamciya u baahan inaan jamcinno iyo in la kala rajaxa labadaa mid un weeye jamca haddaynu ku horrayn waxaan leenahay tuu nabigu diida calayhi salaatu wasalaam waxaa weeye ee yuhuud caan ay ku ahayd nasaarana lagu yaqaana waxaa weeye salaan gacan la taago ama far la taago oon wadanin salaantii qawlka ahayd salaantii qawlka ayada assalaamu calaykum adoon dhihin oo afka isku haya inaad madaxa gundhiso ruuxa madaxa ka salaanto faraha ka salaanto gacanta taagto laakiin ad assalaamu calaykum adaan dhihin taa way dhaqankii yahuudiya nasaare nabigu inoo diideen waana la sameeyaa aminkana gaaladu way sameeyaan soomaalida qaarkoodna way sameeyaan wixii tii batalyaania ah ama eh, ruushku soo tababaray inaga halaabay ee dhaqanka soomaaliya ka baxay inaga fundooboo dhan dhaqanka way yaqaanaa inaad fahanteen bay dad baa inaga fundooba sooma ukumuhu qaybna way halowdaa qaybna ilmo fiican bay noqota marka taa weytuu nabigu diidan yahay laakiin nabigu ayaga wuu khilaafay wuxuu israaciyey dhawaqii iyo weadho ruuxa lagu salaamo oo assalaamu calaykum la yidhaahdo iyo ishaaradii midaaridii taas marka waa in waa jamaca nawowi mara aragtaan waa jamc xoog badan xagga tarjiixa xadiidkana ka xoog badan kulli axaadiida baabka ku timid xadiidkan tilmaamaya nabigu calayhi salaatu wasalaam in uu e, israaciyey miidaarid iyo ishaaro iyo qowlkii israaciyey ayaa ka xoog badan e, axaadiidtaas inkastoo wadaadaha qaarkood mucaasiriintu ay leeyihiin ishaarada iyo gacanta la israaciyey salaanta waxaa la tafaruday shahr ibnu xawsham min ariiqi cabdilxamiid bahraam laakiin raggaa hore culimmada waaweyn baan u daynaynaa warkooda xadiidka camr bn shucayb can abi can jadihi tirmidi jaamiciisu ku keenay wuuna daciifiyey wuxuuna ku cileeyey waxaa laysku khilaafay bui rafcigiisa iyo waqfigiisa riwaayada mawquufadana xoog badan isagu waa tuuray ibnu xibbaan wuxuu leeyay xadiidkaani camnu shacib can abi can jaddi odhanaya tasliim alyahuudi waa bilasaabici tasliim nasaarna waa bilakufi ha isku shabihiin xagga salaantii howlaha wuxuu leeya ninka fanniga xadiidka yaqaana ee ku takhasusay xadiidka markuu fiiriyo wuxuu ogaanayaa inuu mawduuc yahay ama maqluub yahay buu asagu waa ka tegeyba xadiidka inuu mawduuc yahay ama maqluub yahay ayuu garanayaa buur uuna iskaga tegay shaahidka oo lagu xoojiyo xadiidku jaabir ah axmed baa wuxuu yihi kaanahu mawduuc isaguna axmed baa daaqadda kala baxay xufaadda marka waaweyne axmed iyo ibni xibbaan iyo tirmidi waxay qabaan baabka axaadiista ku timid ee dhan oo dhanee odhanaysa yuhuuddu waxay isku salaamaan faraha iska salaamaan ama gacanta isu taagaan ama madaxa yaan la samaynin axaadiista baabka ku timid kulligeed in idaylkeed inuuna hal xabba ka asixin bay aaminsan yihiin waa maqluub iyo waa munkar iyo waa mawduuc bay taagan yihiin sheeh albaani marka xoogow isku daya inay duruqdoodii isku jamciyaan oo axaadiistaas sugaan xilligan xaaliga baxigu intuu noo taagan yahay wixii rabbi gadaal ka keenay soo kordhay waa meesheede waxaad moodaa axaadiistaa wax ka sugan inuusan jirin xadiidkanna uu ka xoog badan yahay waa markaan tarjiixa maro amaa jamaca waa idin hormariyey hadday asaxdo jamacaas mara hadday asixi weydo sida hadda muuqata ah waa iska kordhaaye waxaa weeye xadiidkanaa ka xoog badan marka way bannaan tahay weye la israaciyo salaan iyo iyo ishaaro meel fog adoo taagan iyo adoo dhowba intuba haddaad ruuxi dareento inuusan codkaada maqlaynin inaad gacanta iskugu darto qowlkii ama madaxa iyo faraha iskugu darto waliba haddii somaalidu hadda dhaqan bay u tahayba illa salaanta laisma gaadhsiin kara xagga koru marahaya haddaa intaad fiiriso aad iskaga dhaqaaqdana hebel intuu maanta maray buuse islaaminba ku leeya codkaa ille ma maqlahaye laakiin haddaad gacantii lagu hataagto inaad salaantayba u qaadanaya inaad fahanteen baa la tahay marka xagga camalkii ku dhaqankeedana xadiidkana inoo roonka muslimiin ahaan وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال الصحابي وحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس أي إن أقرب الناس إن أولى الناس ذاتك متك كمضا أدو بالله إلهي سبحانه وتعالى من دول ويبدأهم بالسلام سلامتك بالله إلهي وحا أحيقه وإلهي إنه يقدو وإنه قفي عن مركا إنه كلنو أحد waraxmat ullahi inay yidhaahdeen rawahu tirmidi rawahu abu daawuud biisnaadin jayid abu daawuud baa wariya xadiidka sanad jayiduna ku wariya wrawaahu tirmidi binaxwi buu wariya waqaala wuxuuna tirmidi yidhi xadiidun xasan waqad dukira bacdahu xadiidkanna xadiidka ka dambeeya yaa lagu sheegay qad dukira waa la sheegay xadiid abi umaama bacdahu bacda hada albaab baa la sheegi doonaa wuu soo celin doonaa saasuu u jeedaa laakiin nusada qaarkood ma qorhayaan intaan dambe nusada qaarkood oma dhigno waqad dukira bacdahu anod waa ay dhigan tahay ma aqaan ida idinku idiin qoranta in kale wuxuu jeeda xadiika abi umaama uu soo noqonaya bacda xadiiin buu soo laaban doonaa xadiiay cilada iyo xikmada ruuxa salaanta bilaaba inooga mudan yahay ilaahay rabbina inooga xigo waa maxay xadii kale lagu cadeeyo min xadii mascuud ah lnahu dakarahum اsalaam cafwan nabi allow muxuu ninkaasi ummadda idan salaantiibu ina xusuusiyey waan iska soconno soo maaha asagaa inoo bilaabay khayr buu inoo bilaabay haati adag inaad radidood ka jawaabta waajib kugu noqotay khayrbuu liannahu dakarahum asalaama salaantii iyo magacii ilaahay iyo xusidii buu xusuusiyey khayr ninku ku xusuusisiyaana ilaahay kaa mudan xilligaa xaaliga ah macnuhu waa sida وعن أبي juray الhujaymi jaaبir بن sulaym waynu soo maray saxaabigan horan baynu soo maray xadiikiisa isagoo sidan ka dheer qaala wuxuu ihi saxaabiga ataytu rasuul الlah rasuulka ilah baan u sl ly slam faqultu waxaan idhi calayka الsalaam yaa rasuul الlah rasuulka ilaahayow salaani dushaada ha ahaato qaala subxan wuxuu laa taqul calayka الsalaam ha dhihin calayka الsalaam nabi allow maxaa jira faina calayka الsalaam taxiyaة اlmowta calayka الsalaam waa salaantii ahlu aakhirada weeye ahlu qabuurka dadka dhintay baa dhaqan u leh waxaad tidhahdaa assalaamu calayk salaanta hormari habeen dhoweed baynu ka soo hadallay rawa abu daud watirmid wa qaala xadiiun xasanun saxiix waqad sabaqa bituuli xadiidka isagoo dheer buu soo hormaray ood garanaysaan baynu ku soo baray qadiyadan marka wadaadaha qaarkood waxay u qaateen inuu yahay ikhbaarun can mashruuc wadaaddan waxay dhaheen mee waa ikhbaarun can waaqic labadaa arrin baa la ysku hayaa nimanka u qaatay marka in uun xugum sharci a nabiga ummadda u sheegayo la taqul calayka asalaam fa ina calayka asalaam taxiyat اlmowta haddaad tidhahdo waa khabaru shaaricin laa ikhbaarun can waaqicin aad tidhaahdo waxaad odhanaysaa loo arkayaa inay tahay xugum sharci oo nabigu uu leeyahay ha la kala duwo salaanta dadka nool iyo dadka aakharo ruuxu hadduu dhintay waxaa lagu salaamahayaa calayka asalaam asagaa la hormarinayaa madcuulahowga ama musallamu calayhiga ayaa la hormarinaya ducadana waa la dambaysiinayaa oo calayka haddii yaa lala khitaabay ruuxii la salaamaya ama loo ducaynayay ducadii oo asalaamna gadaal baa la geey wixii mootan wixii nool soo maaha waxaa la hormarinayaa salaanta iyo ducada asalaamu calayka ad odhanaysa markaad marka aad qabto inay tahay khabar shaaric iyo xukum sharci ah loo kala qaaday mutaakhiriin dambea ku tegey raggi hore culimmadaa wax qaba ma arag waana ra'yi daciif asawaabku ah. waa maxay waa ikhbaarun can waaqic nabigu wuxuu ka warramayaa waaqici jiray xilliga ayada ee carabi taqaanay waa innaga soo marray carabtum fi ljaahiliya qabla alislaam ruuxu hadduu mootan yahay saasay waxay hormarin jireen asaga magaciisa alayka salaam ullaahi bay odhan alayka salaam ullah xataa waagi dambe shucaradu iyo jahiliyadii xataa markay eh, u calaacalayeen gabaygiisii wadaadka saxaabiga qays ibn caasim loodhan kulli gabayay tiriyeen waxay hormariyeen hore jahiliga ay ku durarsadeen waxay dhaheen calayka salaam min amiirin wabaarakad calayka salaam ullaahi qays bna caasimin saasay u gabiyeen marka waa ikhbaarun can waaqic amaa marka loo yimaado sharciga loo yimaado way bannaan tahay weeye e in mararka qaarkood la kala hormariyo laakiin alhaalib ruux nool iyo ruux dhintayba waxaa lagu salaami weeye isku si sharcigu xukumkiisu hadduu mootan yahay ruux iyo hadduu dhintay iyo hadduu nool yahay iyo haddaan qubuur siyaaranayno iyo haddaan wadaadla fadhiya dul istaagnaba waa isku salaam weye qubuurtaa tegi maxaa la dhihi assalaamu calaykum daara qowmin muminiin idan assalaamu calaykum kuwa noolana assalaamu calaykum inaan la kala qaadin amwaad iyo axyaa weeye xukunka sharciga ah laakiin kala qaadku dhaqan carbeedoo jaahil u ah wadaadkuna waa markaasuba soo islaama asagii nabigaan u imid waa goobta ku islaamay hawshuu watay markaa ruux mootan lagu salaami jiray yuu nabigu leeya jooja hawsha haddaad dhaqankaaga kuu raaco waa noolahay ma dhiman maxaad calayka salaam ii leedahay tii islaamka rabto soo ma aha maxaad tidhahdaa assalaamu calaykum dheh laa taqul calayka asalaam marka calayka asalaam ruux nool laguma salaami karo nahyiga markaynu qabsan laa taqul calayka asalaam waa mubtadigaan ka hadlaynaa baadigaa laga hadlaya radiga ma ah bilowga horeaynu ka hadlayna marka ikhbaarun can waaqic iyo ikhbaarun an mashruucin labadaasay kale yihiin noole iyo mootaneba isku sibaad ku salaami waxaad hormarinaysaa ducada iyo salaantaad hormarin kaaful khitaabkana waad iyo howlihii jamaacada miimkaada gadaal baad geenaysa miyaynu isfahanno culama allah idan waa ikhbaarun can waaqicin laa ikhbaarun can mashruuc saasaa laga wadaa ibnuqayim baa aad qadiyadda oga hadlay faahfaahiye laba kitaabbuu ku sharxay qadiyadda kitaabka zaadulmacaadka mujalladka labaad iyo labo baxi dhowr aad u qiimo badan buu leeyahay adilla hore u keensaday in hawshu ikhbaar can waaqic ay tahay kitaabkiisa badaacu lfawaa'id mujalladka labaad iyo labana sidaasuu ku faahfaahsay iyaduna saa dartee wadaadka ibni callaan ah markuu sharxayay adkaarka nawowi baxdiga ibni qaymo dheeraaboo soo qaatay markaasuu markuu aad u faahfaahiyey buu hi fawaa'idan waxaa iskaloon ka soo qaadanay ibnu qayim aljawsiya marka u dambaysu gadaal ka sheegaya marka sidaas wey waana sida asagu nusuusta dhan baana inuu nabigu u diido haddii ikhbaar can mashruucin laga dhigo inuu nabiga saxaabiga dha hawsha waa kala du oo amwaadana qaab u salaan inta noolla qaab u salaan asaguna markuu noo eh, jidaynaya salaantii dadka muslimiinta inta mootan inta noolba haddana isku mid ka dhigo ma dhacdeen wma uriidu an ukhaalifakum ila ma anhaakum can sidaas wey baabu aadaabi الsalaam isaga ibnu qayim xadikan ku hadlay u dambey haddaan marayno eh, abi juray alhujaymi jaabir bnu sulaym wuxuu le waa xadiis saxiixa aad buuna u sharxay isagaa muraajaceeya aadaabu salaam salaanta aadabteediibu baabi wuu soo hormariyey aadaabteeda qaybo badan oo ka mida ah, wuxuu u jeedaa ninka salaanta gudanaya qaabka dadka u salaami lahaa iyo degdegi loo degdegaya labada eh, akhlaaq buu ka hadlo can abi hurata radi allahu tacala canhu ana rasul llahi qaal nabigu wuxuu yidhi yusallimu araakibu ninka gaadiidka saaran ha salaamo waa khabarun bimacnaa amrin yusallimu araakibu raakibku ruuxa gaadiidka fuushani wuu salaamaya waa khabar daahirka marka la fiiriyo laakiin xukumku waa amar saa dad riwaayad axmed baa cadayso liyusallim araakib liyusalim araakib amar laamulmr ficil mudaarico la geliy ruuxa gaadiidka saarane ha salaamo cala almaashi ruuxa lugaynaya adoo gaadhi wata ama awr saaran ama mooto saaran haddaad iga soo baxdaan oo lugaynaya adaa lagaa rabaa salaanta inaad bilowdo raakibka ayaa salaanta iska leh oo bilaabaya liyusalim iraakibu raakibku ha salaamo cala almaashi ka soconaya wlmaashi midka lugaynayana ha salaamo cala ka fadhiya uu soo maray wاlqaliilu inta yari ee socota ha salaanto cala inta badan ee jamaacada ah muttafaqu calayh wa fii riwaayati lilbukhaari waxaa ku yimid wاsagiiru midka yari ha salaamo cala ka weyne waayeelka nabigu calayhi salaatu wasalaam xikmada iyo cilada u kala duwo salaanta bilowgeeda uu raakibka u siiyey maashiga u siiyey qaliilka inta yar u siiyey sakiirka ninka yar u siiyay bilowga hore ee aadaabta qaabka nabiga oga dhigay cilada iyo xikmadeedu ma caddo nusuustuna maysan sharxin laakiin culummadu ay ku ijtihaadeen maslagii la odhan jiray masaalik alcila takhriij ulmanaad iyo xikamka lagu raadiyey iyo cilalka axkaamta iyo wadaadduhu qaarkood marina waxay leeyihiin ruux meel fadhiya ama asagoo iska socdo maasha ah iyo nin gaadidu wata hadday isku soo baxaan had iyo goor waxaa awoodda sara lagu tuhmaa ninka gaadhiga gaadiidka wata xoogow sanka yar taagaya hadduu dhib geysanna ku tumaatiyi kara ama raafkaba kugu qaadi kara salaantuna labaa loo jideeyey aliidaanu biاsalaamati wاtawadud salaantu labadaa mashruucba labada xugun bay ku dhisan tahay inaad ruuxa u muujsan nabad iyo nabadgelyo iyo naxariis iyo inaad kalgacalle iyo jacayl ku kasbanayso salaanta labaasay keentaabaade marka aduu gaaidu wata aad tiraada assalaamu calaykum macnadu waa maxay waxbaa cabsan mootona kugu dhufan mahayo gaarigana ku marin mahayo warankana la ordayana kugu dili adduunku waa nabad weeye saas darteed maadaama had goor ninka raakibka uu awoodda sare la ninka fadhiya ama socdona uu xoogow khowf iyo cabsi geli karta raakibkaani salaanta raakibkaa lese inuu bilaab bilow baa laadiga dareenka ummadda ka assalaamu calaykum dheh xikmadda waa xikmad quruxsan oo waxmagada ku ijtaan culummadu waa aad bay quruxsanta maxaa ku yimid maashi iyo qaacid baa yimid annagoo fadhina adoo soo mart salaanta yaa bilaabi baa la yidhi nin fadhiga nabadbu u fadhiya ma qabo yaa dareen laga qabaa kan socdo talow muxuu la iman doonaa assalaamu calaykum markaad tidhaahdo adduunku waa nabadu falaadhi baadna laga goyn waan degaynaa saasaadna salaanta lagu siiyey alqaliilu cala alkaiir haddaan kulanno marka marka waa markii nin socda iyo nin fadhiya nin gaadidu wata iyo nin lugaynaya ahayd labadaas hadda innagoo kooxaa iska hor nimid afar wadaad iyo labaatan baa iska hortimid salaanta yaa iskale inay bilaabaan inta yarbaa bilaabi limaada maxaa tidhaday maxaa tidhi jaman haddii hadday cabsanayaan waxaa rabi kuwa badan in la siiyo salaantoo la waryaha nimankiina yarkaa ah. ha cabsan ida junjuunsan mayne nabad baa jirta in la yidhahdaa hayd qolii waxay dhaheen way leeyihin waa tawaaducan tawaaduc weeye yani waxaa la rabaa kuwa yarbaa salaanta bilaabaya tawaaducan wainqiyaadan lijumhuur اlmuslimiin oo had iyo goor waxaa la rabaa inta yari inta badan inay inta yari u hogaansanto muslimiintu dhankay u badan tahay wadariya waaxid yaa yaa waalan muslimiinta dhexdooda markay diintu saxantay laga hadlaya marka had iyo goor bulshada iyo meesha loo badan yahay haddii la toosan yahay salaana haddee toosnimaa laisku og yahay aduu bilow wey oo tawaaduc nimankaa kaa badan xoogow ixtiraami qadarin u muuji halkaas wadaadda ka wareegeen maxaa ku yimid saqiir iyo kabiir hadday kulmaanna saqiirkaa salaanta bilaabi baa layidhi liltacdiimi waاtawqiir laysa mina man lam yarxam sagiirna walam yacrif xaqa kabiirina idan waa tacdiim iyo tawqiir iyo ixtiraam qadarin wey markaa iyadaa ah. taa bannaankai taalla qaabkaasay wadaadduhu ugu ijtihaadeen xikamka nabigu u kala badlay u kala bedelay taas marka hadda laga hadlahayo ee laleeyahay raakibka iyo kuwan waa markaynu kulaneen isu nimaadno laakiin mar haddaan anagu fadhino adugu waari tahay oo adugu kor ka timaado yarow weynow badnow salaanta adaa lagaa rabaa soomaali way taqaana waxay dhn nin socdana salaan nin fadhiyeyna sooryo waa la leeyahay xubinku iskuma khaldano salaanta waxaa bilaabaya hadiyo goor waaridka ama ha badnaado ha weynaado ha yaraado alwaalid ninka isagu socdee kor ka yimid ayaa salaanta bilaabay waa marka aad waarid tahay laakiin tafsiilkan ah kale waa marka cinda aliltiqaa tafsiilkan kale waa markaynu koranno annagoo ag ka yimid ka nimid iyadoo ag ka yimid laakiin marka anagu fadhino adaguna aad waarid tahay aan kaa badnaano aan kaa yaraano adiga waarid kor ka yimid odayga u weynaa noqo culummadii u badnayd noqo xer ha noqoto kuwa fadhiya waaridkaa salaanta laga rabaa marka cinda alwuruud iyo cinda aliltiqaa bay wadaaduhu kala duwayaan nusuustayna ka qaateen qadiyadda ayada inaha inaad fahanteen bay ila tahay wa can abi umaamata sudayd bnu cajlaan albahli radi allahu tacaala can qaala qaala rasuul lah sal lay slam ina wla annaasi billahi xadiidku ku lahaa waqad dukira bacdahu waa kana uu soo celiyey wadaadku ina wla naasi dadka midka u mudan ina wla naasi biibrahim wla naasi bilaahi eh, dadka ilaahay oogu mudan oogu dhow awlahuna waa aqrab baa laga wadaa man duul wey bada'ahum bisalaami salaanta ku bilaaba rawa abu daud bisnaadin jayid waraahu tirmidi can abi umaamata albahili qiila yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow alrajulaani yaltaqiyaani laba ninoo kulmaya ayuhumaa koodeebaa yabdau bisalaami salaanta bilaabaya waa cinda aliltiqaa keen salaanta bilaabaya qaalana wuxuu uhi awlaahumaa billaahi tacaala awlaahumaa taala ay aqramahuma billah midka alle ogu dhow ayaa salaanta la boodi idan anigii waa isla egnahay labana isku aynaan nahay laba culumaan laba waayeel baan nahay waxba isma dheerin saqiiru al kabiir meesha ma iyo qayl cala alkaiir waa laba nin oo isku mid a ah. marka yaa islaanta leh wax lagu kala fadilo meesha ma yaallo midkood waarid ma aha midna ma fadhiye waa iska hor yimaadeen waxyaabihii kao dhanna waa ka siman yihiin marka yaa u degdegaya salaanto iskaleh ninka dee ilaahay kaa xusuus badan ee asagu salaantu ajir ka horla doonaya diintinu ku dhaqma doonaya awlaahuma aqrabhuma billahi subxaanahu wa tacala midka alle ugu dhowaa billah qaala wa qaala xadiidun xasan xasan buu ihi xadii kale waxaa ku yimid albaadi bاsalaam bariu min alkibr sidooduba salaanta ninka bilaaba wuxuu beri ka noqdo ilahay ka badbaadiya kibri isla weynan saa dadka aan xoogow ayagoo sanka yar taagaya dadkayna garanayn inay wadaad xoogow hun iska qaba salaamaan iyo yar xoogow aan si u labisnayn salaamaan iyo sanka yar taagahaya halka iyaga laayniga ama la sharafta ama la santaaga bay salaanta ku xidhiidhiyaan salaanta howl xidhiidhi waa xukun islaami ah dhaqan muslimiin weeye alla loogu dhowaadaa albaadiu bisalaami bariu min alkibri xadiis baa dacfi ku jiro marka salaanta waxa loo bilaabayo waxaa weeye horaan baanu soo sheegnay eh, ilahay waxaad nooga dhowaata waa tadkiirun billahi subxaanah wa tacaala waana bara'atu min alkibri xadiidka daciifka ee dacfiga ku jira siduu tilmaamay axaadiista dacfiga ku jiro in lagu dhaqmi karo ixtiyaaطana waa inaga soo maray hawsha iyada ah marka salaanta badi ummadda salaama baabu istixbaabi icaadaة الsalaam salaanta in lagu celiyo inay la sunneeyo la jecelya calaa man duul dushii takarara liqaa'uhu calىa qurbin bian dakhala uma kharaja uma dakhala fi اlcaal istixbaab icaadaة الsalaam salaanta inaad soo celiso haddaa baadna salaantay inaad soo celiso in la sunneeyo calaa man dul loo sunneeya takara liqaa'uhu uu soo noqnoqday la kulankiisubaa soo la laabtay calaa qurbin xilli isku dhow si dhawaasha ah waad baxday musqushaad gashay waad soo noqotay telefoon baad la baxday waad soo noqotay kabaad soo qaadatay waad soo noqotay iska daa haddaad fogaatee ood muddaba maqnayd adoo daqiiqada isku dhow soo noqnoqday baa salaantii lagaa raba laguna sunneeyaa ban daala waa inuu soo gala ml ruuxu uma haraja fawran wuu soo gala haddana wuu baxay uma dakhala fi lxasl markii haddana waa soo noqday aw xaala baynahuma ama uu kala teeday labada ruux shajaratun geed iyo wanaxwuma wixii la mida geed baa waa wada soconnay geed baad la wareegta anna la wareegay waan kulannay waan issalaamaynaa maxaa u daliila can abi hurata radi allahu tacaala canhu fii xadiii fainaka lam tusalli nabigu uu ku yidhi ninkii salaaddiisa bi'iyey ee arkaanteeda iyo shuruuddeeda aan oofsanin xadiidka waxaa ku yimid annahu jaa ninkii inuu yimid jaaa yilmasjida masjidkiibuu yimid fasalla waa tukaday nabigoo dhex fadhiya uma jaaa ila nabi nabigu u yimid musalliuu ku tukado ka soo dhaqaaqayoo nabigu soo dul istaagay fasallama calayhi subanuhu salaamay faradda calayhi salaam nabigu salaantii buu ka qaaday faqaala wuxuu yidhi irjic noqo fasalli tuko fainaka lam tusalli orod soo tuko sidii sharciga u tuko maxaa yeelay waxaad salaad ku sheegtay baad la timid laakiin salaad sharci a ah ma aha farajaca waa laabtay wadaadkii musalihii ku tukanayba ku laabtay fasalla waa tukaday uma jaaa min musallahu wuxuu ka soo ku tukanayey subanuu yimid fasallama cala اnabiy nabiguu salaamay calayh salaatu wasalaam xataa facala dalika alaa maraatin ilaa hawshaa uu sameeyey saddex jeer saddex jeerba hawshaa sameeyey oo nabiga u yimaadaa salaama u yimaadaa salaama idan xaggee uu ka qaatay sheekhu laga qaadanaya markii hore masaajidka uu soo galay salaaddii uu tukatay xaytulmasjidkeed markuu dhammaystay kadib ayuu nabiga salaamay saxaabigu leannu masaajidka markaad soo gasho sunnadu waxaa weeye adoonna salaamin baad tukanaysaa marka hore taxiyatulmasjid baad masaajidka ku salaamaysa masaajidka markaad ku salaanto ragcataynka aad tukato ayaad ummadda dhex fadhida salaamaysa sax ma aha waaan laga fiican yahay inaad bini aadamkii salaanto adoon la imanin salaantii masjidka miyaynu isfahan hawshaa u fiirsadaha muxuu sameeyey masaajidka markuu soo galo nabigoo dhex fadhiya ma uusan salaamin nabiga ragcatayn taxiyatulmasjiduu tukaday kadib nabiga u yimid oo uu salaamay nabigu wuxuu ku qoonsaday salaaddii qaabka uu tukaday muusan ku qoonsanin siduu u kala hormariyey nabiga salaantiisii iyo iyo salaanti ilaahay masaajidkiisii warka miyaad fahanteen saa darteed waxay yidhahdeen meelaha xuquuqullaahi iyo xuquuqunnaas markay isqabtaan xuquuqullaahi la kala hormariyo salaanta ka mid a beydka ilaahay haddaad tagtee kacbada ah dawaaf baa oogu horeeya taxiyatu masjid alxaraam waa maxay waa aawaafu bilkacbati taxiyat lmasaajidina waa maxay buyuut ullah waa ragcatayn iyo kadib baad aadamaha dhex fadhiya salaamaysa xaqi ilaahay iyo xaqi naas halkanoo kale waxaa la hormariya hmm, xaqullah warka miyaad fahanteen ogaada masalada ku baraaruga laakiin somalia ma horta jamaacat assalaamu calaykum kadibna hawlayna sidaa weyso soo maha ogaada masaajidkaa iskale salaanta saa darteed markuu yimaado ee safar ka yimaado masjidka asagoon ragcatayn ku tukanin he ma aadi jirin guryihiisii iyo gabdhihiisii iyo caruurtiisi ma aadi jirin adugu haddaad soo gashana sidoo kale wey muslimiintan waa dadkaadii iyo ahalkaadii dhex fadhiya beytkuna waa beytkii ilaahay miyaad fahamta warkaas warkaa ku baraaruga idan saxaabigan meeqo goor nabiga salaamay saddex jeer buu salaamay oo weliba waa nabiga agtiisa ku tukanay arkahaya idan haddaad fogaate iyo fogaatana ka bashi daran wey marka haddaba war haddaaba naga baxday maxay tahay salaantaadu ee edab wa canhu can abi hurayra radi allahu tacaala rasul lah sal slam qaal idaa laqiya axadukum akhaahu midkiin hadduu walaalkii la kulmo muslima ah loo jeedaay falyusallim calayha salaama fain xaalad kala teedo kala dhex kala teedo baynahumaa bayn alakhawayn labadii walaalahay kulmay isu yimid ama wada socdayba shajaratun geed aw jidaar ama gidaar iyo derbi aw xajn ama dhagax iyo buur uma laqiihu kadibna uu la kulmo falyusalim calayha salaam rawa abu daawud waa xadiid saxiixa wey idan dhaqankaa waa sidaa laba geed geed maxaa la mida gaadhi waan wada soconnay gaadhi baa naxka kala wareeg aad kala wareegtay maxaan leenahay assalaamu calaykum soomaalida way kudhi wadaadka saambu ku khafiifa eh, waxay dhaheen ninka ninka jimcaha waalan doona arbacadu soo xadxaytama maqasha marka wax kale bay sheegayaan soomaalidu waa taqaanaa baabu istixbaab الsalaam ida dakhala beytahu gurigaada haddaad soo gashan inaad ummadda salaanto iyo hadduu xataa cidla yahay in la sunneeyo qaal allahu tabaaraka wa tacala faida dakhaltum buyuutan fasallimuu calaa anfusikum guryo haddaad gashaan naftiinna salaama oo ahalkiinna loo jeedo ama gurigiinni iyo adiga naftaadii iyo muslimiinta kula noolaa insi iyo jimba تحية عند الله مباركة طيبة وين صومر كتاب السلام بلوي سنكو صومر آيات عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله رسولك لو يقول يجي يا بني ويل كيجيو ويل وتلطيف ملاطفة وي ويل كيزاد صومه yaa bunay wiilkaygiiow idaa dakhalta calaa ahlika reerkaadii gurigaada haddaad u gasho ood gurigaadi gaadho fasallim ay calayhim fasallim calayhim salaam weeye ykun salaantaa waxay noqonaysaa barakatan alayka guriga alla kugu barakaynaya dushaada adaa lagugu barakayno ajir baad ka heli oo ilaahaybaa ajirkaaga qori waa lagugu dhowr waa lagugu ilaalin wacalaa ahli beytika iyo beyt gurigaa dadka degan ilah ku barakaynaya rawahu tirmid qaala xadiiun xasanun صaxiix idan dadka kale un salaanta mee reerkaa iskale oo caruurtadaa iskale oo hoygaada iyo raaskaada iskale rubtaa degan tahaybaa iskale marka salaanta ummadda hala gaasiiyo hala badiyo baabu salaami cala sibyaan caruurta yarka in la salaami karo ragga waaweyn unba samee caruurta dhallaanka ciyaaraya in salaanta loo sunneeyo in la salaamo maxaa yeelay sharciga baa lagu tarbiyaynaya iyagoo yarba hadday arki jireen in la salaamo war salaanta qaada la yidhaahdo kii qaada la maroojiyo marka dambe loo soxo oo wuu baranaya waa lagu carbinaya layli wanaagsan wey can anasin radi allahu tacaala canhu annahu mara calaa sibyaanin caruur inuu soo maray buu sheegay anas taabiciintii baa ka warinaya fasallama calayhim caruurtii buu salaamay wa qala wuxuuna yidhi anas kaana rasuulu llaahi sala allah alay wasalam yafcaluhu rasuulka ilaahay baa sidaa yeeli jiray innagoo ciyaaraya intuuna soo maro ayuu nabiguna salaami jiray anasna sidoo kaleu samaynaya waa ku dhaqmahaya baabu salaami الrajul calى zawjatihi wاlmarأaةi min maxaarimihi wclى أjnabiyaةi وأjnabiyaati laa yakhaafu اlfitnaةa bihina وsalaamihina bhada shart wuxuu baab yahay salaam الrajul calى zawjatihi ninku inuu xaaskiisa salaamayo ay sunno tahay xaaskaadi asalaamu calayki aw calaykum aad odhan karto iyo wlmarأati haweenay uu salaami karo oo min maxaarimihi aan gayaankiisa ahayn oo habareertii iyo ayaydii iyo eedadii iyo gabadhuu abti u yahay iyo miduu u yahay iyo dadka noocaanta maxaarimtaada ah iyo wa calaa ajnabiyatin gabadh gayaankiisa oo ajnabika oon maxaarimta ahayn iyo wa ajnabiyatin dumar gayaankiisa oo ajnabiyada salaami karo laa yakhaafu alfitnata bihinna uusan ka ku fidnoobo ku fidnoobo meesha war xuntu ka bilowday kale ay ka timaad laga baqaynin oo salaan islaami ay tahay inay furan tahay oo la karo bukhaari baa asagu wuxuu baabaystay baabu tasliimi الrajuli tasliim الrijaali calى الnisaءi wالnisaء calى الrijaal saxiixiisa kitaab اlistidaan baabkaasu soo guntayba bukhaari fiqigiisa waa cajiib wey baabu tasliimi الrijaali calى الnisaai wالnisaai calى الrijaal laba xadiid buu baabku keenay waxaa ka mid a xadiidkii jibriil caaisho uu salaamay ee habeen dhawood soo marayni soo ma ahayn mise habeen saddexaad buu ahaa habeenkii u dambeeyey cashir ka sii horreey xadiidkii buu keenay iyo xadiid lamid a wadaaddaa busho waxay dhaheen bukhaari muxuu u dan leeyahay tasliimu الrijaali calى الnisa wالnisaai calى الrijaal jibriil waxay dhaheen nin ma aha lab iyo dhadig midna lama odhan karay dheheen maxaa jibriil xadiidkiisa meesha soo gelinaya bukhaari sidii loo bushay soo ma aragtaa xaafidku wuxuu waa idinka hoos baxdaye jibriil nabigu wuxuu ugu iman jiray fii suurati rajulin bukhaarina waa idinka fiqi badan yahay oo nagnagta naga daaya buui waa nin lagu soo degdega ma abu cabdillaah nin sahlan ma aha muslimiintu intay isqaadanoo isdhigeen baa ilaa yomina haadaa kitaabkiisa la dhaqaajin lahaya rajul mubaarak uu ahaa ilaaha marka wuxuu rabaa waa runtii jibriil wuxuu ugu iman jiray eh, fii suurati rajulin asagoo caaishihii nabiga ag taagan buu caaisho salaamay si toos ah caaisha maadaama aysan maqlayn xaggana ayna arkayn nabigaa yidhi jibriil baa ku salaamay way u jawaabtay idan waa nin ajnabi ah oo salaamay haweenay ajnabiyad ah baabu tasliimi الrijaali calى الnisaai wالnisa calى الrijaal bukhaari halkaas u jeeda bukhari warkiis war saaran maaha marka xadiid kalena wuu keenso culays ma laha wcalى ajnabiyati waajnabiyaat laa yakhaafu lfitnaa bihina laa yakhaafu lfitnata bihina axaadiidta kuma iman xaggee laga keenay qawaacidda shareecada laga fahmaya khayr wax kuma yeele sharu toogama maqashee wsalaamatu laa yucaadu shay ajir doon baan ahay hadday meesha fidna iyo laga baqahayo ajirka waad iskaga carari qawaacidda shareecada iyo kuliyaadka keenaya idan cumuumaadka waxaa bannaan cumuumaadka nusuusta in lagu qayda alqawaacid alkuliya way تkhصiiص النص الcاam lafdiga caamka in alqawaacid الشharciya usuusha kuliga fii bacض الmawaadic lagu qaydo waa masألة musalama لأnna juز'iyaadku kuliyaadka ma khilaafaan kuliyaadku juزiyaadka ma dumiyaan waa un la kala hagi un keliya الjuزئiyaaت la taridu calى الkuliyaati bالnaqdi والcaksu صaxiix haddaad maqlaysa nin le waxaa iska hor imanaya naskan iyo qawaacidda shareecada maya waa la kala goynaya boqolkan hoo sagaashan baad igu lahayde maxaad samayn hadda anugu sagaaan baan sagaashan kun ii keen ma maxaad samayn waa kala jarin soo ma saan baa nusuusta loo kala jaraa culays kale mala walaamihina ayaguna inay dadka salaami karaan ayagaa ku salaami salaanta bilaabaya bihada shari shardiga asaga ah markaan aan laga baqaynin fitno fitno maalikiyagu tafsiil beliya xanafiye waxay way ka dareenba xanafiye waxay dhaheen gabar kumana salaami karto lamana mana salaamaysid xanafiyey warkooda bananka iska dhigta haweeney ha weynaato ha laga boqan laga baqin waa mamnuucba aduguna ma salaami kartid ayaguna kuma salaami karaanba maxaa jira nimanyo waxay dhaha haweenku salaadii loo diiday qaraada la jahraan aadaankii baa loo diiday aqimadii baa loo diiday codkooda inay kor u qaadaan baaba la diiday gabadha maxan bay dhihi mise salaanaan maqlay la iman salaanaad maqlaysay la iman idan horaanba mamnuuc baaba le butudhu ma dhigi kartaan say dadku salaamaya lama salaami karo kuna salaami karaan xanifi warkood maxaa laga yidhi waa mukhaalifun lilnusuus waxba xagga iskagii maaliki waxay dhaheen haweenayda weynaya gabadha yartee shaabadda la kala qaadaya haweenayda weyn waad salaami karta wayna ku salaami laakiin inammadu isma salaamaysaan kumana salaamayaan waa tafsiil aan daliil lahayn baa layidhi caaisha haweenay yar bay ahayd markuu jibriil salaamayo dumarku nabigu salaamay ma kala qaadin saxaabadu dumarkay salaamay maysan kala qaadin tafsiilka maaligu xaggeed ka keenteen xunbaad kala qaadaan haween waaweyn kuwa yar hawlaha wadiica iyo shariifaad kala qaadaan gabadha magaca lay midda isxogow bidhikoolahaad kala qaadda hawlo badan baad wadaane hawshaani xaggeed ka keentee maalikii warkeeda adigu waad fahanteen waxaan ku salaynay haweenka waaweyn haaliban aalaa laguma fidnoobo gabdhaha yararka laakiin indhaha kuskuusan imtixaan weyay dhaheen maalikiya warkeed waad fahanteen warkooda xaggayga geeya xanaabiley shaaficiya fiican sakiir iyo kabiir la kala qaadi ma weyn iyo tu yarba waa la salaami way ku salaami waad salaami waa la kala qaadi laakiin waa in fidno kale aan laga baqaynin macnahaas marka xanaabilada iyo shaaficiyadu ayaa nusuusta u roon baabkan dheera marka sheekhu u guntay wuxuu u deliishaday axaadiis dhowr ah can sahل bn sacdin sacdi radi allahu tacala canhu qaal wuxuu uhi saxaabiga kaanat fina mra'atun haweeney baa annaga reer bani cabdilashal ah waa haweeney ansaariyada ashaliyada xaafidku wuxuu leeya magaceeda ma helin qolyaha wax sharxana waba magaceeda wax sheega ma arag waa saxaabiyad ansaariyado reer bin cabdilashalo la yaqaano caana laakiin magaceedunbaa ragga dambe mutaakhirintu ay waayeen kaanat fiina imra'atun haweeney baa naga tirsan haddaan nahay ansaar reer bin cabdilashal wa fii riwaayatin kaana lana cajuuzun haweeney waayeelo islaam weyno duqa ayaanu ahal iyo faamil ahayn maxay haweeneydaa samayn jirtay taakhudu min usuuli silqi silqiga bahalka la yidhaahdo baridiisi iyo xiidkiisa soo bixin jirta silqigu waa geed u eg dabcaseeyaa dhihi jiray dabcaseeya ama bagalka caleentiisa korena waa la cunaa salkiisina intii lasoo bixiyo la jarjaro ayaa isagoo la cunaa baradhadeennii macaanayd baradhada hadda tan kenya maya tii somaaliya suma garanaysaa kuwana waa lagu abuuraa laakiin bay u yar egta silqiga laydha dabcaseeye iyo baradhada waa bagal baxoo dhulkana bari gashada caleentiisna la cuno wey silqigu beeray lahaydoo marka bay u dhoweyd biru budaaca u dhoweyd iyadoo ay lahayd bay ka soo guri jirtay maalinka jumcada ah xoogo weliimo yar bay samayn intaa marka ansaareedee dhallinyarada ee waxba haysanin bay maalinka jumcada ah weliimo yar u samayn jirtay maxay ka samaynaysaa heed yaroo iyo geedka ay soo bixisay barihiisoo isku habaysa saxaabigu suu ugu farxaayo maalinka jumcahan sugi jiray buu weliimadaas berrima khamiisba ha jumcahan kusii farxi jiray buu ka sheekaynaya waxa yeele ruuxa muslimka uu taro ruux baahan faa'iidadu ilahay kutusaysa taakhudu waxay soo qaadi jirtay min usuuli silqi geedka silqiga la yidhahda jiriddiisa badhidiisa soo bixin jirta fataraxu waxay ku ridi jirtay filqidri dheriga way karinaysaa dabkay saari dher biyo ku shubto intaas waa asagii barihiisa ay ku samaynaysa wa tukarkiru waxay shiidi jirta alkarkaratu wa aطaxnu waa shiidaha wa tukarkiru waxay shiidi jirta ridqi jirtay xabaatin min shaciir xogow dhowr xabo heed ama gerbi ah yani masagey aan badnaynna way shiidahay marin jirta faidaa sallayna aljumuca markaan salaad jumca soo tukanno wansarabna aan soo rogmanno nusallimu calayha hada bayt اlqasiid haweenaydaan salaami jiray salaantana maxaa u dheer khayrka ay bartay gabadhu haweenku haween khayr badan bay ahaayeen nusallimu caleyh waanu salaami jiray fatuqadimuhu ilayna markaasay noo soo dhigi jirtay heed yarayd iyo geedka silqigaa isku hagaajisay riwaayadii marka buaariiriwaayadii bukhaari fii bacdi almawadic waxaa ku jirtay fakunaa natamanaa yowma aljumucati liطacaamiha dalik saxaabi wuxuu uhi fakunaa natamana yowma اljumca maalinka jumcadan dhararsan jiray buui waan sugi jiray aad baan u tiigsan jiray waram isbuuci dhannaa ma afar jumca la geliyo oo laba jumca laga helo say kolba ay wadaadaasi noogu keenta kistayarta liطacaamiha daalika raashinkaas arka ay nasiiso maalinkaa ay xertay dadka masaakiinta ku caawiso ayaanu sugi jiray soomaalidu faraaqa ay leeyihiin oy xeerta iyo masaakiinta iyo wax siiyaan oo guryaha wax ka kariyaan bay lahaan jireen hadda laakiin lagu kala tag ma aqaan waxaad ku badasheen maxaad ku badasheen minbesa meesheeda buuxisay xogu baa laisku dira xogu welimada ahaa waa laisku xawilaa baan u malaynaya laakiin waxaa idinku daran welimana samayn maysaan waxna xawili maysaan aafadu halkaasay ka timid yaa sheekh yuusuf xer ma jirtaa annagaa xeerade maxaa jira musaasarataanaa ku baxsata waxba kama jiraan waa dhooman yihiin riwaayo kale bukhaari fanafraxu min ajlihi fanafraxu min ajlihi raashiinka yarkay gabadha noo diyaaris maalinka jumcada oon higsanaynaana ku farxi jiray buu waa dhooban yihiin dad baahanoo masaakiin oo maalin ay ku soo hirtaan haddaad u samaysaan aad oga ajri wehledan baa dhooban laakiin ooma jeedaan maxalushaahidku sheekhu ka ra maxay waanu salaami jiray kooda yar iyo kaweynba maamada intay u tagaan bay salaami jireen kulligoodna ajnabiyaad bay ka ahaayeen ajaaniban hal ninoo maxramkeeda kuma jiran xaabidku siduu caddeey qwluu yidhi rawahu buhaari qowluu yidhi tukarkiru ay taxanu way shidi jirta wey can ummi haani faakhita binti abi aalib radi allahu tacaala canha qaala waxay tidhi ataytu nabiy nabigaan um yowma alfatxi maalinka furashada nabiga u imid wahuwa yakhtasilu isagoo qabaysanaya wa faatimatu binti muxamadna bintu muxamedna tasturu ay ku asturaysa nabiga biawin mara u dalaalimayso ay dadka ka xijiraysiiyo qoraxda fasallamtu calayhi waan salaamay faakhtana markaasi umhaanina markaa waa naagyar naag yar weeye cali bay xataa ka yarayd iyo ka weyneedba waa la sheega almuhim idan nabigay salaantay salaanta nabiga waa ka qaaday waa tuma heeblo markay u sheegay kadib waa nabiga salaantii ka qaaday idan nabigoo la salaamay asagoo dumarkii salaamay waynu soo maray raggioo dumarka salaamaya marka meeshan shaaficiye iyo xanaabila ku garleeyay intii raacday wadakarat alxadiid xadiidkii dheeraabay sheegtay oo nabigu inuu tukaday sideed ragcadood maalinka salaatu shukri ah kadibna cali oy oga dacwootay nabi allow nimanaan ammaan siiyo guri kusoo xidhay buu rabaa inuu laayo cali iga qabo cali oo seef la qaamaamahaya waa xadiidkii dheeraa oo nabiga ku waanu magan gelin cidda aduu magan gelin maadaa ammaan siiyahaa nimanka ahaa bas niman reexididkeeda oo caruurtay dhashay raggi la dhashay oo dumaashiyaalkeeda yaa ku soo carro tiraad magangelis cayna wuxuuhi kuwa ay go'ayaan gaalada nabiga naftu ganta soo maaha maanta waa mawdkaa gaardinhaya intay guri kor kaga soo xidhay nabiga ku soo carartay cid kaloo ka qaban karta ma jire marka nabigaa yidhi bannaanka mar gabadha xadiidkii weye rawaahu muslim can asmaa binti yaziid radi allahu tacaala canha qaala gabadha haddaynu soo maraynay asma bint zayd bn sakan alansaariya alashaliya weyaan ee odhan jira nabi maxamed baa gacanta noo taagay qaala waxay tihi mara calayna nabi nabigaana soo maray fii niswatin dumar guud annagoo fara badanoo jamaaca ah wa cusbatu min annisaai qucuud qucuud jamcu qaacid oo inaga soo maray waxaana loo tadkiiriyey bixasab bictibaari shakhsi aw nafar fasallama calayna nabigaana salaamay riwaayada tirmidi horaan hormariyey isku daraysay gacan midaarida iyo salaanta haddana wuxuu soo celiyey riwaayadii abu daawuud baabkan uu soo celiyey ee salaanta base sheegaysa rawa abu daawud watirmidi wa qaala xadiidun xasanun wa hada lafd abi daawuud waana lafdiga abi daawud kii tirmidi hore baan soo sheegay wa lafdu tirmidi wuuna soo celiyey ana rasul lah sal slam mara nabigaa soo maray fi lmasjidi yowman maalin maalmaha ka mida yuu nabigu masjidka soo maray wa cusbatun jamac cusbadu min xayu luqa waa toban baa la sheegaa toban niman waa dhme waa toban ilaa afartan baa cusbada la yidhaahdaa cusb baa lagu jamci ka urfatin wa uraf oo kale wa cusbatun raxan iyo kooxun min الnisaai dumana qucuudun jamcu qaa'idin idan waana tadkiirkuna waa bixasab bictibaari shaksi aw nafr bay la yidhahda faalwaa nabigu wuxuu midaaray raaracshay biyadii gacantiisii bitasliimi salaantii buu ku ishaaray wallah subxana wa tacala